الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluq ulmaraam waxaan maraynay tatawucii iyo soonkii iyo waxyaabihii laga nahiyeyey qofka inuu markaa ku soomo can cabdullaahi bni camr radi allaahu canhuma qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa saama man saama alabada qofka weligii sooma maba soominba muttafaqun calayh lagama aqbalo oo soom maalin kastaa la soomaayay ma jiro walimuslim can abi qadada bilafdin laa saama walaa aftara mana soomin mana afrin buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wiilkaa cabdulaahi bni camr la yidhaahda wiilka saxaabada iyo dhallinyarada saxaabada kuwa ugu cilmiga badan ayuu ku jiray uguna jahdi iyo dadaal uguna juhdi iyo dadaal ka badan ayuu ku jiray xagga cibaadaadka anoo yar baa aabbahay gabarh ii guuriyey buu yidhi gabadhaasoo xasab iyo wanaag u saaxiib ah intaa kadib baa aabbahay wuxuu la sheekaystay xaaskaydii waa wiilka uu qaba waa wiilka uu dhalay gabadhuu markaa qabay wuxuu yidhi kayfa cabdullaahi cabdullaahi iiga waran markaasay tidhi aabbe nicma rajul cabdullaahi baa rajul u fiican laakiin laga bilaaba maalintiina la aqalgeliyey firaashna ilama soo seexan bay tidhi marana nagama faydin odayga arrintii way la cuslaatay rasuulkuu u sheegay sala allahu calayhi wasalam ila kulmi baa la yidhi cabdullaahi rasuulkaa loo keenay markaasuu rasuulku yidhi cabdullaahi yow seed u soontaa qaala kulla yow maalin walba see qur-aanka u khatimtaa habeen walba qalaas rasuulku waa ogaaday sala allahu calayh wasalam nin habeenkii oo dhan taagan maalintii oo dhanna sooman inuusan xaas agtii aabaynin nebiga aad buu kala hadlay sala allahu calayh wasalam arrintaa saa baa la yidhi naagtaadu xaq bay kugu leedahay naftaadu xaq bay kugu leedahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay martidu xaq bay kugu leeyihiin mid kastoo xaqu saaxiiba xaqiisa sii bil walba saddex maalmood ka soom yaa rasuulallah ii badi yaa rasuulallah ii siyaadisuu u lahaa yaa nebigu wuxuu gaaray inuu dhaho maalin soon maalinna afar waa kari karaa wax ka badan buu yidhi markaasaa wuxuu ula jeedaa maalin dhaaf qofkii yidhaahda ha layga badiyo maalin kastuu rabaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laa saama man saama alabad buu yidhi waxaa u fadli badan soon la soomo soonka nebigii alle daawuud ahaa maalinna wuu soomi jiray maalinna waa afuri jiray qofka weligii sooma maba soominba lagama aqbalaba hadiyeeyo sunno nebi maba ahanba diinta islaamkuna markaa ma qabto walimuslim can abi qadaada bilafdin laa saama walaa aftara baabu lictikaafi iyo wa qiyaami ramadaan waxaan qaadanaynaa baab lagu magacaabo baabkii ictikaafka iyo qiyaamka ramadaanka markaa la istaago ictikaaf wayna inaad niyaysataa inaad masjid ka fariisato cibaado iyo sifo maqsuus ahna aad ula timaado waa shay lagu xabisana waa la yidhaahdaa sideedaba wa antum caakifuuna fi lmasaajid ha u dhowaanina dumarka sida ilaahay yidhiba wa can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi man qaama ramadaan qofkii ramadaanka istaaga iimaanan iyo ixtisaaba rumayn iyo ajir xisaabsasho u istaaga salaad u kaca qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii tegey oo min dembihi dembigiisaa muttafaqun calayhi qof walba oo ramadaan istaaga iimaan iyo ixtisaab waa lagama maarmaan man saama ramadaan iimaanan waxtisaaba man qaama laylat lqadri iimaanan waxtisaaba labadaba waa lagama maarmaan hidde iyo dhaqanaan u lahaan jirnay inaan soonnay weligeen baan soo arki jirnay iyo xaalad noocaasii hebel baa soomay soon iyo loobau hela cibaadada wanaaggeeda waxaa lagu helaa qofku waa inuu waxaa rumaysan yahay inuu rabbi amray subxaana wa tacaala in waxaan lagu addoonsaday oo rabbi qaba yidhi ta kale waa inuu ku ajir xisaabsadaayo shaqadan xaquu qabanaya inuu ilaahay hawaab iyo ajirka siinaya waa inuu ku ajir xisaabsadaa qofkii ramadaan istaaga iimaanan iyo ixtisaaban u istaaga ajir xisaabsasho hafira lahu waxaa loo dhaafaa ma taqadama wixii tegey ama hormaray oo min dembihi dembigiisa muttafaqun calayh wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa dakhala marka uu soo gala alcashru tobanka ay alcashru alawaaq wuxuu la jeedaa ay alcasharu alakhiir waa tobanka dambe oo min ramadaan haddii la gaaro shadda wuxuu adkaysan jiray mi'sarahu hosguntigiisa macabistiisa ayuu dhuuqsan jiray wa axyaa laylahu habeenkiisana wuu noolayn jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa baraarujin jiray oo markaa wuu kicin jiray muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamayaa ramadaanka tobanka dambe ilgaar ahaa lagu eegaa sababtu waxay tahay waa habeenada loogu rajo badan yahay in qadriga markaa laga helo ramadaanko dhan asoo fadli badan yaa haddana nebiga tobanka dambe wuxuu u dadaali jiray siuusan qayrkeed u dadaalin caaisho waxay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaan jiray haddii tobanka ramadaan ee ugu dambeeya ramadaan tobanka ugu dambeeye la gaaro kaana rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa waxay tidhi rasuulku wuxuu ahaa idaa dakhala mar allaala markuu soo gala alcashru tobanka ay alcashru alakhiir waa tobanka dambe ee min ramadaan ramadaan tobanka ugu dambeeya marka la gaaro wuxuu adkaysan jiray shadda mi'sarahu ma'sarkiisa nebiga guntigiisuu adkayn jirayo qofku mar allaala markuu howl culus qabanayo ama uu rabo inuu alaab culus qaado marka hore macawista iyo guntiguu xajistaa si uusan cali hawshu markuu dhex galo aysan markaa uga furmin macnaha cibaadaduu ku adadkaan jiray xoog ayuu u qaban jiray wuxuu macawista u adkaysanayaa macnaheeda waxaa loola jeedaa inuu u firfircoonaan jiray cibaadada qabashadeeda shadda mi'zara ma'aahu mi'sarkiisa ayuu dhuujin jiray waxaa lagu fasiraa oo kale dumarkuu ka fogaan jiray tobanka dambe marka la gaaro sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu u go'ayaa inuu ictikaafo wuxuu aadayaa inuu qiyaam istaago wuxuu aadayaa inuu tahajud tukado wuxuu aadayaa inuu leylatulqadri raadiyo marka wixii adduun oo dhanba waa ka mashquulayaa saa darteed buu wasguntigiisuu adkaysan jiray dumarkuu ka fogaan jiray ayaduna waa dhici kartaa waa axya dunya wuxuu noolayn jiray laylahu habeenkiisa muxuu ku noolaynayaa cibaadu kuma nooleeyo waxaan annagu maanta ku noolayno muusig iyo ciyaaro waxyaabaan qiimo lahayn toban dambe ayadoo la marayo siddeed saax habeennimo ay tahay ilaahay uu leeyahay yaa wax i weyddiistoon siiyaa yaa meesha aa fadhina markaasaan cayaaro adduun fiirsanaynaa waa la sacdinaa waa la qaylinaya waa la qoslayaa ummadda leeltuqaddi bay raadinayaan saan annagu ku noolayno kuma noolayn jirin wa axyaa layla habeenkiisa cibaadu ku noolayn jiray sal allah caleh wasalam wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa kicin jiray say cibaadada u qabtaan oo ay ilaahay u caabudaan oo ay istaajud u sameeyaan oo ilaah subxaana wa tacaala ay inuu waafajiyey ay ka baryaan tobanka dambe habeenka ku jira ee ka khayr badan kun bilood sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wa canha weli waa caaisha ana alnabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa alcashara alawaakhira tobanka dambe oo min ramadaan bisha ramadaan ayuu ictikaafi jiray xataa tawafaahu allah ilaa ilaahay oofsaday subxaana wa tacaala ilaa nebiga uu dhintay uma intaa ka bacdina ictakafa waxaa ictikaafay aswaajuhu xaasis xaaskiisa min bacdii asigadaashii muttafaqun calayh meeshii bay markaa ka sii wadeen wixii fiicnaa iyo camalkii fiicnaa ee uu u dhaafay meeshiisii ka sii wadeen saa darteed baa aad iyo aad u habboon qofka wanaagga iyo khayrkii wanaagga samaynaya mar allaala markuu meesha ka tago eheladiisu inay kaga dambeeyaan wanaaggii camalka saalixa ah ama qofkii daalim ah qofkii faasiq ah qofkii mujrima qofkii heesaayo ah qofkii muusagaraacyo ahaa in looga dabamaro markaa ma wanaagsana saa darteed baa maanta waxaad arkaysaa heesaha gobolka mid ah dhaxal inay noqdeen fanaanadan hadday dhimato gabadheedo hobalad aha soo baxaysa fanaankan hadduu dhinto ku kala soo baxayo waxaa lee meeshii buu ka sii waday xaaladda noocaasna waa wax ilaahay laga magangala subxaana wa tacaala nebiga tobanka dambuu ku ictikaafi jiray masaajidka ramadaanka tobanka dambuu nebigu ictikaafayey ilaa uu ka dhinto mar allaala markuu dhintayna xaasiskiisiibaa ictikaafay umma ctakafa azwaajahu min bacdihi muttafaqun calayhi wa canha weli waa caaisha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa araada markuu doono an yactakifa inuu ictikaafo salla alfajara fajarkii buu tukanayey uma dakhala kadibna wuxuu gelahayey muctakafahu meeshii uu ku ictikaafayey meeshii uu ugu talagalay inuu ku ictikaafo yura rasuulku gelahayay muttafaqun calayh intaa waxaa loo leeyahay adduunkii intaa lagu dhex jiray yaa la rabaa in yar in laga mashquulo waana mashquuliya asagaaba laga mashquulayaaba cibaada lagu mashquulayaa bannaankaba loo soo bixi maayo beydkaa allah la fadhinayaa intaa tasbiix iyo taayid iyo tadhiir iyo qur'aan akhrisaa lagu jiraa naftiiba waxaa la barayaa in adduunka laga go'i karo in adduunka laga fogaan karo in adduunka adigoo ku mashquulay ilaahay cibaadadiisa haddana aad heli karto dad mooda haddaysan suuqaa aadan inaan waxba la helaynin dad aaminsan baa jira waxaa la tusaya arsaaqda inuu alla bixiya subxaana wa tacaala cibaadada gobolka mid ahaabaa lagu helaa rabbina dadka ku arsaaqaa subxaana wa tacaala idaa araada hadduu nebigu doono an yactakifa inuu ictikaafo salla alfajara fajarkuu tukanayay markuu fajar ka tukada waa salaada subxeede yeeshe uma dakhala kadibna wuxuu gelahayay muctakafahu meeshii uu ugu talagalay inuu ku ictikaafo makaankuu ku ictikaafi lahaa muttafaqun calayhi wa canhaa weli waa caaisho qaalad waxay tidhi in kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal اllahu calayh wasalam layudkhilu mid soo geliya calaya korkayga ra'sahu madaxiisa wa huwa asagoo fi lmasjidi masaajidka ku sugan asoo masaajidka gudihiisaa fa urajiluhu waan u shanlaynayay bay tidhi wa kaana wuxuu ahaa nebigu laa yadkhulu lbayta midaan guriga soo gelin una soo gelin ilaa lixaajatin dan maahane idaa kaana hadduu muctakifan yahay muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaari ayaa iskale lafdigana xadiidkuna wuxuu tilmaamaa qofka muctakifka ah waa inuu masaajidka ku nagaadaa jasadkiisa gobol ka mida ah hadduu bannaanka u baxo daaqadda intuu soo uga bixiyo amase uu bannaankii meesha albaabkaa istaago wax dhibaato inaysan markaa lahayn ictikaafkiisuna markaa buraynin nebigoo ictikaafsan baa waxaa soo booqatay safiya oo xaaskiisa ah cabbaar bay la sheekaysatay kadib waxay damacday inay inqilaabtay gadoonto mar allaala markay istaagta rasuulku waa la istaagay suu u sagootiyo albaabka ayagoo taagan baa laba nin oo reer ansaare oo reer mutaqaana ansaarada meesha soo maray markay arkeen arkeen nebiga oo qof dumara la taaganna socodkay dedejiyeen waa ordeen socodkay dedejiyeen markaasuu rasuulku yidhi calaa rislikuma aayara ha ordina tartiibtiina u socda buu dhahay nebiga qofkaan la taagaaya waa safiya binta coyey waa xaaskayga buu dhahay nebiga sal اllah calayh wasalam markaasay dheen subxaan allah ilaahay baa nasahan rasuulka alloo maadaan kaa shakinayna oo kale iyo wax markaa u dhigma intaa kadib buu rasuulku yiri sal alla calayh wasalam waxaan ka cabsaday inuu shaytaanka qalbigiina shay kusoo tuuro ama inuu qalbigiina shar iyo wax noocaasuu kusoo tuuro waayo shaytaanku qofka ibni aadamka wuxuu ka maraa majriya dam meesha dhiigga uu mara buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam xilli aan waxba laga gaarin gabadhii tagtay oo gurigeedii gashay rasuulku iska soo noqday shaytaanku inuu sheekada dib u soo celiyo taloye ee naagtuu nebigu la taagnaa maxay xaaladu tahay iyo wax aydan la cilaajin karin ay jirto saa darteed rasuulku waa u digo wuxuu yidhi war safiiwa qofka ilaa aan la taaganahay xaaskaygaa ila taagan saasuu u shaki bixiyey sala allahu calayh wasalam meesha waxaa laga qaadanayaa arrimooyinkaa yaryarkaa hadday dhacaan qofka ictikaafsan inuu ictikaafkiisa waxba markaa u dhinmaynin saa darteed caaisha waxay leedahay ilaaha ka raalli noqdee rasuulku wuxuu ahaa mid madaxiisa ii soo geliya asagoo masaajidka ku sugan waan u shallaynaayey nebigu uma soo gelaynin guriga ilaa lixaaja dan mooyaane qofka ictikaafaya wuxuu ka soo xirxirmay dhammaan howlihii adduunka wuxuu faraha kala soo baxay adduunkii oo dhan wuxuu soo qaabilay inuu dembidhaaf helo in naarta laga xoreeyo ilaahay buu soo qaabilay subxaana watacaala idan inaad baxdo oo aad guriga tagto suuqa tagtoo soo adeegata maya adoo ictikaafaya qofku waa inuu masaajidka ku nagaadaa ilaa xaajo daruuri oo xaajooyinka bini aadamka insaanka inay qabato ma ahane suuli buu u baahdo meeshaan laga heli cid raashin u keenta maloo raashin buu doontay iyo wixii markaa la mid ah caaisha waxay leedahay waan soconaayey anoo ictikaafsan xaajada markaan u socdo mariid guriga joogaa jiray ma istaagayn anoo socdaan weyddiin jiray warhoy ka warrama kii xanuunsanaa horayna waa u socotaa saa darteed baa qofka ictikaafaya waxaa laga soo duuduubay howlahaasoo dhanba naftiisu xakamayna naftuu tababaraya naftuu ilaahay ku xiraya subxaana wa tacaala toban maalmood haddaad masaajidkaa dhex fadhiso ajirkaad heli doontaa ma sahlana oo dumarkaa qaawan iyo kuwa dharka qaba mashaakilka adduunka iyo waxaasoo dhan aad ka soo indho laabato qiila waqaala waa la yidhi waa la lahaa baar fadhiisi qaxwa ku dirir fadhi ku dirir iyo wixii markaa lamid oo dhanba qof naftiisa xakameeyey oo adkeeyey yaa xaaladdaa markaa samayn kara nebiga waa ii soo gelin jiray madaxiisa wahwa fi lmasjid riwaayadaha qaarkood waa ana xaa'id anigana aan xayd qabo fa urajiluhu waan u shallaynayey wa kaana yadkhulu lbayta laa yadkhulu lbayt guriga uma soo geli jirin nebiga ila lixaajatin xaaje maahane waa xaaje daruuriyo insaanku uu u baahday idaa kaana muctakifan markuu yahay muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari baa iskale wa canha weli waa caaisha cilmiga caaisha laga fahmayaa meesha cilmiga dumarka oo dhan ay leeyihiin caaisha cilmigeeda keedaa dheer baa la yidhi caaisha waxay ahayd dumarka kuwa ugu cilmiga badan saa darteedna waxay ku gaartay waa dadaal iyo juhdi dheeraad ah waxay muujisay juhdi laba jibeer ah ayadoo da'yar buu nebigu guursaday sala allahu calayh wasalam saa darteed cilmiga ay ka heshay oo ay nebigu ka dhaxashay xataa abi muuse wuxuu leeyahay saxaabadeena kuweena waaweyn haddaan wax isu qabano oon cilmi garan weyno hooyadeen baan u tegi jirnay caaisho ula jeedaa markaasaan ka heli jirnay agteeda cilmi gabar cajiib badan bay ahayd weligay kama maqlin bay dhahday nebiga wax aan aan fahmi waayey ilaa haddaan ka maqlo waa ku noqon jiray waa ku noqnoqona ilaa aan ka fahmo maalin buu yidhi man xusiba cudiba qofkii la xisaaba waa la cadaabay caaisha waxay ti rasuulka allah maxaad ka wadaa muxafkii la xisaaba waa la cadaabay ilaahay sowma odhan fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran saasaan idhi bay tihi markaasuu ii yidhi sidiiq gabadhiisiiyey tan ilaahay sheegaya waa cardi iyo bandhig buu ula jeedaa oo qofka macnaha bani aadamka ah aakhira marka la tago ilaahay intuu soo qabtuu kanaf gelinaya dadka laga asturaa markaasuu leeyaa cabdi addoonkaygii rabbiyo maalin hebel dambe hebel ma samaysay haa rabbiyo maalintaana kama samaysay haa maalintaa kaama samaysay haa ilaa uu yaqiinsada inuu halaagsamay markaasuu ilaah leeyahy adduunkana waa kuugu qariyo laguma ogaanin haddana waa kuu qariyo waa kuu dhaafay bax jannadaada gal mar allaala marka xaaladdu saa ay noqoto wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran taasaa loola jeedaa midda ilaahay uu leeyahay amaa qofkii lagu nuqishoodoo lagu dheedheeraada xisaabtankiisa macsharka dadka jooga lagu kor xisaabo kaa waa la cadaabay xaaladaasay u kala fasirtay gabar cajiib badan bayd caaisha oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmi fara badan wanaag fara badan khayr fara badan siiyey wacanhaa qaalat waxay tidhi assunnatu sunnadu waxaa ka mid ah sunnada cala eh, almuctakifi qofka ictikaafaya anlaa yacuuda mariidan qof xanuunsan inuusan soo booqanin walaa yashhada uusan xaadirin kana qaybgelin janaasatan janaaso walaa yanasa imra'atu naag inuusan taaban walaa yubaashiruhaa uusanna la mubaasharin walaa yakhruju inuusan u bixin lixaajatin dan walaa yakhruju lixaajatin ilaa limaa laa budda lahu minhu wax laga maarmi waaye maahane musqul buu u baahday suuli buu u baahday raashin buu u baahday wixii nafsadu lagama maarmaan noqotaa iyo wixii markaa u dhigmaa oo naftaada arin noocaas oo kale ahoo laga maarmi waayo inay noqoto maahane walaa ictikaafa walaa ictikaaf ilaa bisawmin ictikaafna ma jiro ilaa soon maahane macnaa qofku markuu ictikaafayo waa inuu ahaadaa qof sooman walaa ictikaafa ilaa fii masjidi jaamicin ilaa masaajid jaamac maahane masaajid aan jaamic ahaynoo xaafadaha isaga dhex yaala ama susuuqyaalka isaga dhex yaala ama meel mawlacyo iyo noocaasoo kale inuusan ahayn ou ahaada masjid jaamic oo weyn oo jimcay jamaaca lagu oogo rawaahu abu daawuud walaa ba'sa birijaalihi raggiisa sibaas kuma sugna wariyey ilaa ana araajixa sida raajixa laakiin waqfu aakhirihi inta dambe inuu yahay buu tilmaamayaa aakhirkaa dambe inuu mowquuf markaa ayadu ku yahay sanaad ma jirto imtiqaanaa ilaa masaajid jaamic maahane ama intaa dambe ee soon maahee ictikaaf ma jiro iyo masaajid jaamica intaa macnaha intaa marka waxay tilmaamaysaa xadiiska qofku mar allaala markuu ictikaafayo muctakifna uu yahay in looga baahan yahay inuu nafsadiisa ka soo gooyo bannaanka dhakhtar baan aadaa naag jiran iyo nin jiran baan soo booqanayaa maya qof janaasaa ma raacayaba oo sunnadu waa taa naag inuusan taaban lana mubaasharin labadaba walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid buu dhahayla subxaana wa tacaala dumarka ha la mubaasharinoo ha taataabanina ilaa mataqaanaa idinkoo ah markaad tihiin kuwa muctakifo masaajidka ictikaafsan qofku inuusan soo bixin walaa yakhruja lixaaja inuusan u soo bixin dan wax allaale waxay rabta ha noqoto ilaa limaa laabudda lahu minhu dantaa asaga inuu ka maarmi waaye maahani wixii suurageli waayo naftu ay u baahan tahay oo laga maarmi waayo waa mawduuc kale ayadana soom lagu ictikaafayaa bay leedaha sunnada taasaa ka mid ah waana in lagu ictikaafa masaajid markaa jaamica rawaahu abu daawuud walaa ba'sa birijaalihi rijaasha xadiidku baas kuma sugna laakiin rajaxa inta dambe ayaa la yidhi waa mawquuf caaisha xaggeeda can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma ana اnabiya sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu cala almuctakifi qofka muctakifkaa korkiisa siyaamun soon ma aha ilaa an yajcalahu calaa nafsihi inuu nafsadiisa yeelo maahani rawaahu daaru qudniyun wاlxaakim wاlraajixu waqfahu ayضa xadiiskunu sidoo kale waqfii mawquuf yahay ee ibnu cabbaas ayuu markaa tilmaamayaa xadiidkan hadduu sugnaan lahaa wuxuu deliil u noqon lahaa qofka ictikaafaya soon inuusan korkiisa ahayn ilaa inuu asaga isku farad yeelo ma ahani ilaa inuu asaga damco ama uska mtaqaanaa ku nadro iyo wixii markaa la mid ah oo kale ma ahane laakiin xadiidkani daciif waaye xadiidkani daciif waayo kii horaa weli sii taagan oo ay ku tilmaamayso qofku inuu mataqaanaa ictikaafayo cumarna waa tii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waxaan waxaan ku nadray inaan beydka alla ictikaafo asayni weliba waxay tilmaamaysaa xilligii jaahiliga ah waxaa la amray inuu nadarkiisa oofiyo riwaayadaha qaarkood habeennimay tilmaameen habeennimana kolley habeenkii lama soomo marka intaasoo dhan iyo kanna hadduu sugnaan lahaa ilan waa daciife wuxuus deliil u noqon lahaa soonku inuusan mashaakil ahaan lahayn oo xataa qofku asagoo soonayn uu markaa ictikaafi karay wa can ibni cumar radia allaahu canhuma anna rijaalan rag oo min asxaabi اnebiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah sal اllahu calayhi wasalam ayaa uroo la tusiiyey laylat alqadri baa la tusiyey habeenkii laylatulqadriga fi lmanaami manaamka dhexdiisa riyo ayaa markaa lagu tusiye fi sabci alawaakhiri toddobada dambe faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam araa waan arkayaa ru'yaakum ru'yooyinkiinnii qad tawaata'ad inay iswaafwaafaqeen fi sabci alawaakhiri toddobada dambe ee faman kaana qofkii ahaada mutaxariyaha mid ku qasdaaya oo ku dadaalaya inuu laylqadriga uu helo falyataxarahaa ha ku dadaalo ha ula qasdo oo ha ka raadiyo fi sabci alaakhiri toddobo dambe ramadaan muttafaqun calayh tobanka ugu dambeeya waxaa si fiican hadda loogu tilmaamayaa in leylatulqadr loogu rajo badan yahay waa warwareega toddoba iyo labaatanka tacyiin ahaan baa ku yimid xadiis noo imaan doona xadiiskaasoo sabca wacishriin si gooniya u tilmaamaya kow iyo labaatan inay dhacday xilligii nebiga way sugnaatay waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaan ku riyooday buu laylatulqadri oo dhacday saa darteed habeenkii kow iyo labaataneed inay ahayd anigoo ku sujuudaya dhoobo iyo biyo habeenkii kow iyo labaatanaad ayaa roob yimid masaajidka cawbaa saarnayd iyo timirta caleemaheeda roobkiyaa soo qubay saa darteed buu nebigu salaada subax roob ku dujiyey dhiintiiba laga arkay wejigiisa habeenkaa kow iyo bay noqotay inay guurguurto waa suuragal kow iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddoba iyo sagaal iyo labaatan tobanka dambeo dhana la dadaalaa qaas ahaan tirooyinka istaadheer waxaa la rabaa qofka inuu aad yaan u dadaalo nebiga sal اllahu calيh wasalam saxaabadiisa in badan bay ku riyoodeen laylatulqadriga habeenkii tobankaa dambe mid kasta ay isku mtaqaanaa um, riyooyinkoodii ay isku waawaafaqeen rasuulku wuxuu yidhi araa ru'yaakum riyooyinkiinaan arkayaa inay isku dul istaageen qad tawaطa'at fi sabci alawaakhiri toddobada dambe faman kaana mutaxariya mutaxaqiyaha qofkii raba inuu ku dadaalo ee inuu helo laylatulqadri inuu rabo inuu u qasta suu u helo falyataxaraha ha ku qasto oo ha ka raadiyo fi sabci alawaakhiri muttafaqun calayh wacan mucaawiya bin abi sufyaan radi allaahu canhu can الnabiy sal اllah alيه wasalam qaal wuxuu yidhi fii laylaة اlqadri laylaة abc وaشhriiن rawaahu abu dawuud wاraajixu sida raajixaana waxaa la yidha waqfuhu xadiidku waqfi waayo oo waa mawquuf mucaawiyu markaa ku yahay haddii xaalku saa noqda baa la xukunka rafci buu qaataa waayo waa qof asaga saxaabiya wixiisii maskaxdiisun ku ogaan karin waxaa la tilmaamaa xadiiskunu saxiix yahay saa darteed waa talooyinka ama habeenada ilan waxaa laysku khilaafay ilaa afartan qowl habeenka laylatulqadrigu markaa yahay waa midda ugu tacyiinka dhow saa darteed toddobiy labaatankana si fiican in loo dadaalo oo ilaahay subxaana wa tacaala laga baryo in habeenkaa uu ku waafajiyo habeenkaa aad iyo aad dadkay hurdada u yaraystaan baryaha alla la badiyo waa shay muhiim ah ayadoo tobankood dhanba laysamray khaasatan tirooyinka markaa kala dheer macnaha tirooyinka kala dheer waqad ikhtalifa fii tacyiinihaa calaa arbaciina qowlan afartan qol baa tacyiinkeeda iyo habeenkaasi in la tacyiiniyo layidhaahda waa habeen hebel yaa laysugu khilaafay awradtuhaa fii fatxi ilbaari baan ku soo arooriyey buu yidhi imaamka waa ibnu xajare meeshaasaad kala noqonaysaa ood ka soo fiirinaysaa inta qowl ee markaa laysu khilaafay habeenka leylatulqadriga qole waxay dhaheen waa kow iyo labaatan qole waxay dhaheen waa habeenka ugu dambeeya qole waxay dhaheen waa toddoba qole waxay dheen lama yaqaano waa in tobanka oo dhanba la raadiyaa khaastan tirooyinka isdheer idan waxaa la hubaa in tobanka dambe ay ku jirto khaasatan tirooyinka isdheer sida rasuulku uu tilmaamay sal اllahu calayh wasalam wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo ara'ayta waxaad iga warantaa in calimtu haddaan ogaado aya laylatin laylat اlqadri habeenka ay laylatulqadri tahay haddaan ogaado ma aquulu fiiha maxaan dhahaa maxaan alla weyddiistaa oon ka baryaa qaala quulii allaahuma innaka cafuwun tuxibu اlcafwa facfu canii dheh buu dhahay nebiga rawaahu اlhamsa hayra abi daawuud mooyaane wasaxw tirmidi wuu saxiix yeelay wاlxaakim xadiisku waa xadiis saxiixa wuxuuna tilmaamayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka gobol ka mida inuu ku fadili karo inay ogaadaan habeenka laylatulqadriga ah waayo caaisha waxay tidhi yaa rasuul allah an ra'ayta in calimtu aya laylati laylatulqadri haddaan ogaado ma ogaan kartid ma rasuulka sal alla calah wasalam calaamaad baajir lagu ogaan karo waxyaaba alla ku tusin kara subxaana wa tacaala saa darteed ayadoo dadaal dheeraada lays amray oo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddu inay aad u dadaalaan ramadaankaoo dhan khaasatan tobankaa dambe khaasatan tirooyinkaa isdheer yaa haddana caaisha waxay tidhi rasuulkii ilaahayow yaa rasuul allah arraayta waxaad iiga warrantaa in calimtu haddaan ogaado aya laylatin aan ogaado aya layladee laylatulqadri ay tahay ma aquulu fiiha maxaan dhahaa maxaan weyddiistaa caaisho joodaray ku seerare ku seexata mahaysanin baa la yidhi makhribkana faynuustaa ka debi jirtay nebiga tahajudka marka uu tukanaayo meeluu ku sujuudo uma jeedo lugteedaa laga yaabaa inuu ku sujuudo intuu saar dhag uga sigo ka qanjaruftay ka laabanaysaa nolol meeshaasaa lagu jiray saddex bil bay tiri baa laba noo dhammaato tii saddexaad noo dhalatay aan guryaheenna dab lagu shibin maxaad cuni jirteen alaaswaadeen bay labada madmadow waa biyaha iyo timirta haddana ayadoo caaisha saa ay tahay nebigu wuxuu faray in ilaahay cafi ay weydiisato subxaana wa tacaala waayo haddii rabbi cafiyo wax ka maqan ma jiro biyo ibaad haddii maanta la waay beri baa la helaa saa dambe haddii la waayo maanta kalaa la helaa haddii la waayo jannadaad ka helaysaa saa darteed buu dhahay allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii dheh caaishay taasaa muhiim iyo qiimo iyo wanaag fara badan markaa ku jire khamsadii baa xadiid ka wariyay abi daawuud mooyaane tirmidi wuu saxiix yeeliya xaakim ba marka ducadaasa ugu wanaagsan wax lagu ducaysto marka laylat اlqadri la ogaado ama la raadinayaba wacan abi saciid alqudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam laa tashad rixaal looma xirxirto safar ilaa ila alaai masaajidin saddex masaajid mooyaane almasjid alxaraam wa masjidii haada markaa nebigu wuxuu taagan yahay masaajidka madiina wamasjidii haada waa masaajidka madiina wاlmasjid اlأqصى iyo masjid اlأqصى muttafaqun calayhi waa saddexda masjidee ugu qiimaha iyo fadliga badan masjid اlxaraam baa u fadli badan masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasalam baa ku xiga masjidulaqsa baa ku sii xiga qofkii raba inuu safar u xirxirto ee safar uu rabo inuu aado yuusan u bixin ilaa saddexdaa masaajid mooyaane safaroo dhan loolama jeedo haddaad ganacsi rabto waad baxaysaa meeshaad doonto haddaad rabto qaraabasalaan waad baxaysaa meeshaad doonto haddaad rabto siiruu fil ardi saasoo kale haddaad u baahan tahay dalxiis waa la mid laakiin qof yidhaahda cibaadaan u baxayaa waxaan rabaa inaan safar cibaada u baxo saddexdaa masjid baa la tilmaamay meelo qubuuro ah ayaa la dhihi jiray waan ku soo cibaadaysanaynaa markaasaa safar diyaargalow loo geli jiray iyo wixii markaa la mid ah amaa qofku hadduu rabo inuu safar iyo maxal fadli badan ama wanaag ku jira uu u qaste uu markaa baxo waa masaajidka xurmada leh oo boqol kun u dhiganta salaadeed masjidii haada oo kun salaad u dhigantaa wa masjid alaqsa oo shan boqol u dhigantaa muttafaqun calayhi taasaa markaa loogu talagalay amaa haddii kale meelo kale iyo dad waxaa jira isbuucii amase sanadkii mar intay baxaan raashin la qaato cibaado ahaan loo sameeyo qurbaan ahaan oo inta magaalada lagu nool yahay magaalo ka baxsan la aado shiiqa meesha ku jiraa siyaaro la aadaya cibaadaysanayaa meeshaasaa lagu soo cibaadaysanayaa ayadoo la tilmaamaya fadli gooni ah inay dheer tahay meelaha kale haddiiba safar noqdo waxaad aadaysaa saddexdaa masaajid ama meel kastoo kuu dhow ayaa laga yaabaa inaad ku cibaadaysan karto hadduu wax markaa cibaado ay yihiin fadli dheeraada haddii la fiiriyana waa saddexdaa masaajid siyaaradaa kuu soo hartay qabri kastoo kuu dhow ayaad markaa booqan kartaa waadna soo ziyaaranaysaa insha allahu tacaala kitaab alxaj xajkii ayuu kitaab ku yahay xaj waxaa loola jeedaa baydka ilaahay oo loo qasto ayadoo niyo markaa loola jeedo camalo qaas ahoo dadka la amrayna in markaa la sameeyo ilaahay baa yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbayt man istaaaca ilayhi sabiila ilaahay dadka dushooda xaj buu ku leeyahay waa qofkii kari kara inuu markaa soo xajiyo waa inuu qofku istitaaca leeyahay oo xajkaa gayn kara kana soo celin kara baabu fadlihi iyo wa bayaani man furida calayhi wuxuu baab u yahay xajka fadliga uu leeyahay fadlihi iyo waa bayaani caddayn la caddeeyo man furida calayhi qofka uu farad ku yahay dushiisa waayo cibaadooyinka waa la kala qaybiyaa qaarna uma baahna ee mtaqaanaa waxay u baahan yihiin badankaaga keliya oo lacag lagaama rabo salaada markaad tukanaysid adaa lagu rabaa masaajidka inaad timaado meeshaa markaad soo gelaysa tikid kuma soo gelin lacagna ma soo goosanin qof albaabka taagnaa oo intaasaad bixinaysaa maanta ku yidhina ma jirin gogoshiyaa laguu diyaariyey beydkii allah laguu dhisay shaqaalaa laguu sameeyey waa laguu nadiifiyey asagoo carfaad soo gashaa subax walba imow baa lagu leeyahayo waa cibaado badanka laga qabto cibaadooyinka qaar ka mid ah maalkaa loogu talagalay oo badanka looguma talagelin haddaad xanuunsan tahay oo aad jiifto xataa oo aadan dhaqaaqi karin hantidaadu ay shaqaynayso tukaamana ay kuu furan yihiin waa cibaado maal loogu talagalay zakaa lagaa qaadayaa midna maalka iyo labada waa loogu talagalay waa xajka oo kale sidaa darteed baad lacagna ku bixinaysaa adna goobtaad isgeynaysaa macnaha dawaafkii dhagax tuurkii masrifa jiifashadii wixii loogu talagalay in la sameeyana waa samaynaysaa marka xajku sibuu u mashaqo iyo dhib badan yahay sidaa darteed ayaa ilaahay ummadda uu ku farad yeelay ee uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbayt man istaaaca ilayhi sabiila wcan abi hurayra radi allah canh ana rasuula allahi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga alcumratu ila alcumra cubro ilaa cumro kale lagu gaaro kafaaratun lima baynahumaa waa laysugu astura oo waxaa looga dhaafaa qofkoo looga kafaaro gudaa waxa u dhaxeeya baynkooda waalxaju almabruur xajka lagu baarinimo falana laysa lahu jazaa gud ma laha ila aljanna janno mooyaane muttafaqun calayh xajka aad xajisa haddii xaj mabruur noqdo xaj lagu baarinimo fala haddaad xajisana abaalkaagu waa janna janno waa abaalgudka ugu sarreeyey qofka muslimkaa ilaahay siiye subxaana wa tacaala waa darajada ugu sarraysay qof bani aadama gaaro maalintii ilaahay janno uu ku siiyo waa liibaantay cadaabna lagaa fogeeyo faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaza buu dhaha ilah subxaana wa tacaala ninkaasaa liibaanay qof allaala qofka inta cadaabka laga durjiyo janno la geliyo waa liibaanay buu dhahay ilah subxaana wa tacaala liibaanta meel kalaan u helaynaa liibaanta maalintaan dhoofaynaan u malaynaa liibaanta maalinta nala soo dhejiyaan u malaynaa liibaanta maalinta caafimaadkaa gudubtaa loo maleeyaa liibaanta maalinta waxaa loo maleeyaa arrimooyinkaasoo kale liibaan xaqa waxaa liibaantoo dhab oo run ah maalinta lagu dhaho cadaabkana ka bax oo cadaab waa lagaa fogeeyey jannanada ilaahayna markaa gal faqad faaza waa liibaanay rasuulku wuxuu leeyahay cumro ilaa cumro kale lagu gaadho waad cumraysatay ilaa cumrada kale inta u dhaxaysa waa loogu kafaara gudayaa qofka wixii akhtaa ee dembiya u dhacu alla kaga dhaafaa cumradaa dambe ilaa tii hore waalxaju lmabruur xajka mabruurkee lagu baarinimo falana laysa lahu jazaa abaalgud ma laha ila aljanna janno maahane muttafaqun calayhi xaj mabruur maxaa loola jeedaa waxay idhahdee xaj mabruura waa qofka uu u sida uu nebigu xajiyey oo kale sal allahu calayh wasalam sifada xajka nebigaa noo imaan doontaa oo bilow ilaa dhammaad ah suu rasuulku u xajiyey sal allahu calayh wasalam haddii qaaladu saa noqoto way asagaa dhahay khuduu canii manaasikakum acmaalaha xajka aniga qaata qole waxay dhaheen xaj mabruur waxaa loola jeedaa waa xajka saddex waxyaabood aan lagu darin faman farada fiihinna alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj saddexda haddii xajkaaga laga waayo xajkaaga waa xaj mabruur ah rafa fusuuq iyo jidaal intaba marka xajka mabruurkaa jasihiisii abaalkiisu waa janno muttafaqun calayhi an caaishaa radi allah canha qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow cala annisaa'i jihaad naagaha korkoodu jihaad ma yahay dumarku ma jihaadayaan qaala nacam calayhinna jihaadun oo laa qitaala fiihi waxaa ku waajibay buu yidhi nabiga dushooda jihaad aan dagaal ahayn jihaad aan isdil iyo dagaal aan la gelin alxaj waalcumra waa xajkii cumrada markaasaaba kaga filanba ayaga rawaahu axmed bnu maaja wallafdu lah waisnaaduhu صaxiix waasnuu fi saxiix buu ku sugan yahay xadiisku waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa dumarka jihaadkooda waa xajka weliba siiqooyin kala duduwanna wuu ku yimid waxaan aragnaabay tiri jihaadku inuu yahay camal la qabta kan u fadli badane miyaanan jihaadin haddaan dumarkanahay rasuulka ilaahayo walaakin waxau yidhi jihaadkiinu waa xaj iyo cumra xajka iyo cumrada leedahay qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan dhahay rasuulkii allo cala annisaa'i jihaadun dumarka korkoodu jihaad ma yahay qaala nacam calayhinna jihaadun oo laa qitaala fiihi kaasaa korkooda ah buu yidhi dagaal aan lahayn waa alxaju iyo walcumra mar allaala markaad fiirso takaaliifta mashaakilaadka la marayo dhibka dadku ay marayaan waa ka ajir badan yahay ee mtaqaanaa cibaadooyinka kale qayb ka mid ah sidaa darteed baa intaasaaba ugu filanba way noo imaan doontaa dumarka sababta in badan loo leeyahay maxram ha kaxaystaano mar allaale markay meesha aadayaan qofkii tegaa tegee dhibaatada meeshuu kala kulmaayo iyo dhibaatadii ninka raggaa maraayay way ka sii daciifsan yihin marka la fiiriyo sidaa darteed bay taakulin xooggan u baahan yihiin kaasaa markaa korkiina ah wa can jaabir ibni cabdillaah radi allahu canhu canhu qaale wuxuu yidhi ata nebiy nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa u yimid acraabiyu nin herbaadiye ah faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii allow akhbirnii ii sheeg can alcumra cumrada xaggeeda awaajibatun yii ma waajib baa cumradu waajib miya faqaala wuxuu dhahay laa maya waajib ma wa an tactamira inaad cumro qaadato ood se khayru laka way kuu khayr badan tahay rawaahu axmed wtirmidiyu wاraajixu waqfuhu sida raajix xadiisku waa inuu mawquuf ku yahay ninka jaabir ah wa akhrajahu waxaa kaloo wariyay xadiidka ibnu cadiy min wajhin aakhar oo asaguna daciif ah xadiisku bacdamu daciif yahay waa laysku hayaa cumradu say xaaladeedu tahay inay waajib tahay iyo in kale inta ugu badan waxa la tilmaama oo la leeyahay aayadda ilaah uu yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilah waxay tilmaamaysaa xajkiina cimradu inay waajib tahay horta xajku muran kama taagna sida ilaahay qur'aanka uu ku tilmaamayba walilaahi cala annaasi xiju lbayt man istataaca ilayhi sabiila iyo bacdamaa arkaanta islaamku uu markaa ka mid yahay aayaddu markay leedahay waatimu alxaja waalcumra qolaa waxay ka fahmeen inay waajib tahay bacdama xajka la raaciyey qole waxay dhaheen hala yeelo un baa la yidhi cumrada saasaa loogu daraye haddaad bilowdaan ha kala goynina laga wadaa ee macnuhu ma aha waajibaa loola jeedaa hadal dheer oo noocaas marka wuu ka jiraa sidaa darteed cumrada in la cumraystaa aad bay u fiican tahay taana markaa way gaarsiiyeen xadiidkan tilmaamaya laa wa an tactamira khayrun laka inaysan ahayn buu u deliil noqon lahaa hadduusan daciif ahayn can jaabir marfuucan alxaj wاlcumra fariidataani waa laba fard laba waajib ah way xajkii cumrada asagana waa noqon lahaa daliil kale laakiin asagana dacfi baa ku jira midkaa kale tilmaamaya alxaj wاlcumrata fariidataan marka saa darteed meelo kaloo laga fahmo inuu waajib yahay waa laga qaataa gabar baa rasuulka u timid oo tiri aabbay baa xaj lagu yeeshee ma ka xajiya ka xaji oo ka cimray buu yidhi xaaladaa waajib tahay iyo ma aha doodaa dheer waa jirtaa laakiin hana la xajiyo hana la cumreeyo in sha allahu tacaala wacan anas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila yaa rasuul allah waxaa loo dhahay rasuulkii allow ma sabiil sabiil maxaa laga wadaa qaala azaad wاraaxila waa sahay iyo gaadid buu yidhi rawaahu daaru qudniy wasaxaxu alxaakim wاlraajixu irsaalu xadiiskan asaguna waa daciif waأkhrajahu tirmidi min xadiid ibni cumar ayضa wa fii isnaadihi kaa kalena sanadkiisu dacfi baa ku jira asaguna waa daciif waxay intaan tilmaamayaan aayaddii ilaah subxaana wa tacaala uu yidhi man istaطaaca ilayhi sabiila maxaa laga wadaa man istaطaaca ilayhi sabiil anas وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل سبيلكم معuu yahay waata xadiiska xataa tilmaamay arkaanta shanta markii la tirinaayey iyo xajka inaad aado man istadaaca ilayhi sabiila ama in istadacta ilayhi sabiila haddaad kari karto wadda aad jidkiisa sabiilka marka zaad iyo raaxilo waaye saasuu anas leeyahay markii rasuulka la weydiiyey marka zaad iyo raaxilo waa lagama maarmaan marka hore qofku inuu sahay wato sida ilaahay tilmaamay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa waxaa lagu fasiraa oo kale reer yaman baa marka markay imaanayaan xajka ayagoo gacan maran bay imaan jireen dad ilaahay tala saartaannahay bay dhihi jireen xaramka markay yimaadaan oo cabaar ay wareeraana way baryootami jireen markaasuu ilaah yidhi baa yidhi watazawaduu fa inna khayra zaadi taqwa warsahay soo qaata taqwo ayaa u khayr badan alla ka cabsiye ama wax dadka wejigooda aad kaga gabatood kaga cabsato ood markaasu ilaaliso xajaan aadaa markaa meeshtaga waa tuugsana lagaa yeeli maayo waa in waxaagii ay kaamil noqdaan waa inaadan waxba u baahanin haddaadan saas ahayn ood tuugsanaysid xaj kuguma waajibaayo waxaad cunto haddaad helaynin xaj kuguma waajibaayo waa inuu qofku heli karaa wax ku filan uuna ku soo xajiyo kuna soo laabto ilmihiisunaysan ku gaajoonin marka xadiiskani waxaa la tilmaamay inuu yahay daciif qaybtaa dambe iyo ziyaadada ama xadiiskaa kale tirmidi soo saaray ibnu cumarna sidoo kale uu soo saaray asagana sanadkiisa dacfiba markaa ku jira wa can ibni cabbaas radi allah canhuma ana اnabiya sal اllah calayh wasalam laqiya wuxuu la kulmay ragban jameeco oo birawxaa'i meesha rawxa la yidhaahdo faqaala wuxuu yidhi man ilqowm qoomkuyay yihiin waryaa tihin buu yidhi qabiil hebelaan nahay ma dhihine qaaluu almuslimuun muslimiinaan nahay bay dhaheen magac ka qiimo badan ma jiro qaaluu waxay dhaheen man anta adiyaa tahay reer cabdilmualib iyo waxaasaan ahay ma dhihine qaala rasuulullah rasuul allah nahay buu yidhi sala allahu calayh wasalam sida wax laysku weydaarsanaya fiiri saanaa nahayo intaan kalalno dadkii saan ahaa ahaan jirno dadkii waxa laga soo gaara ahaan jirna ma jirto yaa tihiin muslimiinaan nahay adiyaa tahay nebi ilaahayaan ahay sal اllahu calayh wasalam aad bay ugu ammaanan yihiin eh, markii saas uu yidhi farafacat eh, way u kor qaaday ilayhi nebiga xaggiisa imra'atu naag baa sabiyan canug yar kor ugu soo qaaday canug yar ee waday intee kor u soo qaaday tiri tidhi faqaalad waxay tidhi alihaadaa xaj kan xaj ma xajin karaa kan xaj ma ka ansaxayaa oo xaj ma leeyahay qaala nacam haabuu dhahay nebiga walaki ajrun adigana ajri baad ku leedahay ilaa canug yar waay ma dawaafi karo adoo xambaarsan baad dawaafaysaa dhagax ma tuuri karo adaa u tuuraaya soo waxaa dhan ma qabanin adna ajir baad ku leedahay asagana ha aada buu dhahay nebiga ibnu cabaas wuxuu leeyahay rawaxa meel la yidhaahdo yaa nebiga ragbi iyo jamaaca safarley ah uu kula kulmay sala allahu calayh wasalam man ilqowm qoomkan yaa waaye ayuu yidhi faqaaluu almuslimuun waa tol muslimiin ah bay dhaheen waxaad ka fahmaysaa inaysan nebigu aqoonin sala اllahu calayh wasalam haddana ay aaminsan yihiin waxaa dhici karta ayagoon arkin inay rumeeyeen rasuulka sal alla calayh wasalam low ay aqoon lahaayeen way garan lahayn oo rasuulku yahay faqaaluu waxay dhaheen man anta adiyaa tahay qaala wuxuu dhahay rasuulullaahi baan ahay sal allahu calayh wasalam waa intay raadinayeenba way ka faa'iidaysatay gabarh baa intay sabiyar intay kor u soo qaaday ay tiri alihaadaa xajun kani xaj ma jiraa oo ma u jiraa qaala nacam walaki ajrun adigana ajr baad ku leedahay rawaahu muslim waxaa noo imaan doona canug yar kasta oo sabi ah oo aan qaangaarin oo xajiya haddana qaangaara xajka islaamku waa laga rabi doonaa addoon kastaoo asoon xoroobin xajiya kadibna dhowaa xajka islaamka markaa waa laga rabaa xalad noocaas marka canugan yariiskaa dhow hadduu qaangaaro xajki kama dhicin oo weli waa laga rabaa laakiin hadda hadduu iska tagu xajiyo ama la xajisiiyo siiyo wax dhibaataynaysan u jirin waa la geyn karaa waa la xajisiin karaa saa darteed qofkii sameeyey weligiisii ahaa ee waday howlaha la qabtayna asagana ajirkiisa ayuu markaa ku leeyahay wa canhu waa isla saxaabigii hore waa ibnu cabaas radi allaahu canh qaala wuxuu yidhi kaana alfadl bni cabbaas wuxuu ahaa radiifa rasuulillaahi rasuulka fangelihiisa sal اllahu calيh wasalam fangalku waa qofka faraska ama dameerka ama eh, daabadda saaran qofka gadaashiisa fadhiyaa wuu la fangalsan yahay meeshuu kan aadun buu aadaa tatbacuha araadifa waa meesha ilah yidhi subxaana wa tacaala radiif waayo fangalihii rasuulkuu ahaa sal alla calah wasalam fa jaa'at imra'atan naag baa timid naagtaasoo min khafcamin reer khafcam ah reer khafcam qabiilka idhaahda ka dhalatay fa jacala fadli wuxuu guda galay yandur inuu dayaayo ilayha gabadhi xaggeeda watandur ilayhi ayadoona asagu ay fiirinayso gabar yaroo dhallinyaroo aad u qurux badan bay ahayd fadlina kama dhacinoo kama yaraysan isdayid baa bilaabatay marka waxay rabtaa meesha u timid ee nebigu su'aal ay weydiisay sal alla calayh wasalam fadli wuxuu guda galay inuu inanta dayaayo inantuna waxay guda gashay inay fadli fiirinayso wa jacala annebiyu nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu guda galay yasrifu inuu leexiyo wajha alfadli fadli wejigiisa ilaa shiqi alaakhar dhinaca kale intuu gacanta ula tegay nebiga iyo saas u soo jeediyey ila fitna ka imaanaysa haddii kale qaar waxay timaan haddana inuu saa u soo fiiriyey fadli gabadhii mar marka xaaladda noocaasa ayuu nebigu tilmaama uu sameeyeyo saasuu markaa u leexiyey man ra'aa minkum munkar falyuqayirhu biyadihi qofkii kari kara inuu gacantiisa ku suuliyo haddaadan kari karin walaala gabadhaa fiirinin dheh labadaba haddaad ka cabsa inay kula dagaalaan ama dhib ku soo gaaro fabiqalbihi isaga tag meesha saddexdaasaa markaa munkarka loo kala zuuliyaa nebigu waa keri karay sala allah calayh wasalam fadli intuu qabtay yow ilaa shiqi alaakhar dhinac kale u leexiyey faqalad waxay tihi rasuulkii allow inna fariidat allahi ilaahay waajibiyaalkiisa calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda ahaadu ku leeyahay calaa cibaadihi fi lxaj xajkaa ka mid ah adrakad way haleeshay abi aabbahay aabbahay baa soo gaaray xilliguu xajin lahaa laakiin shaykhan waa oday kabiiran oo weyn laa yahbutu kuma sugnaan karo cala araaxilati gaadiid xataa haddii la dhaho saaro oo ha lagu xajisiiyo ma awoodi kari u afa axuju canhu ma ka xajin karaa aabbahay aabbahay ma ka xajiyaa afa canhu qaala nacam haabuu dhahay nebiga sal اllahu alيh wasalam wadalika fii xajat lwadaac bay ahayd xajkii xajat lwadaac ahaa muttafaqu calayh wlafdu lilbukhaari baa iska xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofkii xaj gaara wakhtigiisa haddii qofku uu dhinto horta oo xajka lagu yeeshay uusan xajinin waa laga xajinayaa xataa xoolihiisa waa looga xajin karaa haddiise uu nool yahay qofka asaga inuu xajiyo ayaa markaa fiican ilaa xaaladan inay jirto ma ahane gabadhan reer khatcan aabbaheed wuu nool yahay laakiin cilad bay sheegtay oo waxay tidhi aabbahay baa xajkii wakhtigiisii uu gaaray aabbahay waa shaykh kabiir ah oday gaboobay oo duq ah waay bay tidhi xataa gaadiid kuma sugnaan karo macnaa qofku haddii uu kici karin diyaaradda raaci karin ee dawaafka samayn karin xataa haddii garbaha laga qabto uusan awoodi karin xataa haddii la saaro carabiyooyinkii waxyaabaha laysku dawa tawaf iyo uusan ku sugnaan karin waa laga xajinayaa markaa rasuulka ka xaji buu dhahay sal اllahu calayh wasalam wa canhu qaala kaana fadli bni cabbaas wuxuu ahaa xadiifa rasuulillaahi rasuulka ilaahay fangelihiisii ama gadaal fadhiyihiisii dhe sal alla calayh wasalam faja'at imra'atu naag baa timid oo min khafca reer khafcam ah fajacala alfadlu wuxuu guda galay bacdamaa nebiga gadaashiisa uu fadhiyo yanduru ilayha inuu gabadhi fiiriyo xaggeeda ayaduna watanduru ilayni xaggiisa dayday soo fiiriso wa jacala nabiyu sal alla calah wasalam wasalam wuxuu yeelay ama uu gudagalay yasrifu inuu u leeciyo wajha alfadli ila shaqi alaakhar dhinacii kale shakiga iyo dhinac shiqiga iyo dhinaca kale inuu u leexiyo ayuu markaa gudagalay faqaalad waxay tiri yaa rasuula allah ina fariidat allahi ilaahay fariidadiisii waajibiyadiisa calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda ahaaday filxaji baa ka mid ah adrakat abi aabbahay bayna soo haleeshay shaykhan asagoo duq ah kabiiran oo markaa weyn oo laa yahbutu aan ku sugnaan karin cala raaxilati raaxilatiya iyo geebi afaa xuju canhu qaala nacam وذلك في حجة الوداع متفق عليه ولفظ البخاري وعنه wywaa saxaabiga hor ibn cabaas anna imra'ata naag oo min juhayna reer juhayna ayaa ja'ad waxay u timid ila nebiy nebiga sala allahu calayh wasalam faqaalad waxay tidhi inna ummii hooyadeeyaa nadarad waxay ku nadartay an taxuja inay xajiso falam taxuj manaysan xajinin xataa maadad ilaa ay dhimatay hooyo nadar bay ku gashay inay xajiso mana xajin tii rabbina waa u timid hooyo taasay markaa weyddiisay afaa xuju canhaa hooyo xaggeeda ma ka xajin karaa qaala nacam haa xuji canhaa ka xaji xaggeeda an ra'ayti ka waran buu yidhi low kaana calaa ummuki hooyadaa korkeeda daynun hadduu dayn ahaan lahaa akumti sow ma ahaan lahayn qaadiyatahu mid ka guda caqadu allah ilaahay uga guda faallahu axaqu bilwafaa ilaahay ayaa u xaqnimo badan in laga oofiyo deyntii iyo ballantiisii rawahu albukhaari nadarku waa shay waajibaaya in la nadro ma fiicna sideedaba nebigu waa diidi jiray sala allahu calayh wasalam nadarka wuxuu dhihi jiray wax kuu imaan la'aana mar kasta kuu imaanayaan wixii alla waxaan kuu imaanayninna kuuma keeno wax aan kuu imaan lahayna kaa celin maayo dadkunbaa qalbiga isaga dhistaa canug markuu kaa xanuunsada ilaah hadduu ii caafiyo xataa marka qofka malka gobol oo hore waxaa laga yaaa inuusan xisaabtamin shan bil oo xidhiiran soomaaliya dhahayaa jira intaa waxaan muraadkaaga ma maalintiisaa loo siinay inuu samayn waayo oo cajiso marka xaaladaasi aad baa looga dayriyaa haddiise la galo waa waajibayaan yuufuuna binadri buu dhaa ilaahay dadka jannada gala calaamaadka lagu yaqaano nadarkay oofiyaan wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira waxay ka cabsadaan maalin shar faafaysa ay markaa jirto ninka bakhiilkaon wax bixin lahayn yuu nadarku wax ka qaadaa wax siyaadu keena malaa hadda wixii alla kuu kitaabi waad qoraysaa adoo marka waa maraysaa macnaha adoo marka hore inaad sadaqa bixi aadan ku talagalsanayn waxna bixin lahayn ayaad leedahay ilaa adduu muraadkayga ii sahlo toban masaakiinaan cunta siinayaa wixii waad heshay waa lagaa rabaa soo maa bakhiil buu wax ka qaadaa keliya marka sidaa darteed intaad iska celin karto waa layska celiyaa haddiise ay dhacdo inaad nadarto nadarkaasi waajib buu kugu noqonayaa wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadr faina allaha yaclam ilah waa ogaya subxaana wa tacaala marka hooyadan way nadartay waxayna ku nadartay inay xajiso sidaa darteed ayay xajinin ilaa hooye ay dhimatay gabadhaydii baa waxay leedahay marka hooyadee ma ka xajin karaa haabuu dhahay rasuulka sal ala wasalam tusaaluu siiyeye haddii hooyadaa dayn laga gudaayo uu ahaan lahaa korkeeda sow kama gudi lahayn hadbullah ilahay uga guda subxaana wa tacaala guda daynta ilaahay baa ku xaqnimo badan in markaa la gude rawa albukhaari baa xadiidkaa wariye nadarka xaaladiisu waa sidaa marka rasuulka sal allah calayh wasalam in badan buu dadka amri jiray winkii la nadraayana wax macaasiyaan lagu nadri haddii la nadraayo wax taacaha lagu nadro haddii ilaahay maanta muraadkayga ii sahlo intii saaxiibada oo qayshaan mid kasta mijinqaad oo qaadaya baa tiri ii baa dhaladhala amran waa ugu darayaa nadar ma galayo haddii ilaahay muraadkeygiisa la qabri hebel intaa tagaa waaa waxaa samaynaya madar macaasi ah ama shirki ah qofki inuu iska ilaaliyo qofkii ku nadra inuu alla aeeco ha ah aeeca buu dhahay nebiga qofkii ku nadra inuu ilaahay caasinayousan markaa ku caasinin teeda kale waxaad awoodi kartaa lagu nadraa haddii ilaahay muraadkeygiisa la tukaankaa meesha ku yaala waxa ku jiraan sadaqayna admaa iskale madmaa milkiyey waa maya qofku waa wuxuu awoodi kara inuu markaa ku nadro maalin buu nebigu arkay nin aamusan oo qoraxda taagan oo mutaqaanaa aan hadlaynin oon wax cunayn maxaa dhaca israa'iil waa layidhaha israa'iil wuxuu ku nadray inuu soomo inuusan hadlin inuusan harsanin qoraxdana taagnaado rasuulku wuxuu dhahay sal alla alay wasalam ee eh, ha hadlo eh, ha hadlo hana harsado weli waxaa ku jirta inuusan fadhiisanin oo u taagnaado ha fadhiisto ha hadlo soonkiisna hataam yeeshay sal alla alih wasalam marka wixii cibaado ah oo qofka nafsadiisa mashaqaan ku ahayn taasaa la rabaa marka inuu qofku ku nadro wa canhu qaala qaala rasuulu rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam ayumaa sabiyin sabi kasta xaja xajiya xuja bihi kutubaha qaarkood lala xajiya macnaha oo la xajisiiyo uma kabacdi balaqa alxinfa qaangaar gaara fa calayhi korkiisa waxaa ah aya xuja inuu xajiyo xajatan ukhraa xaj kale wa ayumaa cabdin addoon kasta xaja xajiya umma intaa ka bacdi uctiqa la xoreeyo calayhi korkiisa oo xorobo macnaha oo la xoreeyo fa calayhi korkiisa xajatun ukhraa baa ahaaday xaj kale rawaahu ibnu abi shayba wariyey iyo wlbayhaqiyu warijaaluhu iqaat ragga irjaasha xadiidka waa lagu kalsoon yahay ila ana ikhtilifa fii rafcihi rafcigiisaa laisu khilaafay wاlmaxfuud annahu mawquuf sida maxfuudkii la dhowrayna waa inuu mawquuf uu ku yahay ninka ibni cabaas ah laakiin xadiisku waa xadiis saxiix ah. wuxuuna tilmaamayaa saan hore usoo tilmaannay canug kasta oo xajiya ama lala xajiyo ila canug yar waay haddii keligii u xajin karo waa suuragal inuu noqdo qof qaangaar ah marka xajkaa laga rabaa laga yaaba isagoo sali ah keligii inuu iska xajiyo say noqotaba haddana qaangaara xaj kalaa laga rabaa adoon kasta oo xajiya haddana xoroobo la xoreeyo asna xaj kalaa laga rabaa wa canhu waa isla saxaabigii samictu rasuul allahi baan maqlay yakhtub asagoo khudbaynahaya yaquul dhahaya laa yakhluwanna yuusan la khalwaynin rajulu nin biimra'ati naag nin yuusan naag la khalwaynin macnaha meel ay wax ka dhici karaan inay wax ka dhacaan ay ka suurowdo yuusan la keli noqonin ilaa wa macahaa inuu micigeeda yahay duu maxramin maxram maaha maahane walaa tusaafiru lmar'a naagna yaysan safrin ilaa macadii maxramin maxram inuu micigeeda yahay maahane faqaama rajul nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow inna imra'atii naagtaydii kharajat way baxday xaajatan ayadoo xaajad ah xaajiyad waayo xajkay u socotaa wa innii aniguna egtutibtu waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada duulaankii hebelii hebel ahaa diiwaankii lagu qoray ciidankii meel hebelku duulaayey ayaan ku jiraa maxaa sameeyaa qaala inaliq bax faxuja maca imra'atika naagtaada la xaji buu dhahay nebiga sal اllah alيh wasalam muttafaqun calayh wاllafdi limuslim dumarkan diyaaradaha iska raacaaya ilaah ka cabsadaana subxaana wa tacaala wa canhu waa saxaabigii hore ana اnabiya sala اllahu calayh wasalam samica wuxuu maqlay rajula nin yaquul odhanaya labayka can shubruma labayka can shubruma xeranaya qaala rasuulku wuxuu dhahay man shubruma shubrumaa sheegis yaa waay ninkan aad ka xajinaysa yuu yahay qaal akhun lii waa walaal ii sugnaaday aw qariibun lii ama waa qariibkaygii qaala wuxuu dhahay nebiga xajajta can nafsi naftaada ma ka xajisay qaala laa maya qaala xujaka xaji can nafsika nafsadaada uma xuja kadibna ka xaji can shubruma shubruma aa sheegaysid markaa ka xaji horta naftaada ka xaji buu dha nabiga sal alla alay wasalam ka bacdina shubruma ka xaji rawaahu abu daawuud waibnu maaja wasaxab ibnu xibbaan wاraajix cinda axmed waqfahu axmed agtiisa xadiidku waxaa ka rajaxsan inuu mawquuf yahay laakiin xadiisku xadiid saxiix ah wuxuuna tilmaamayaa qofka raba inuu qof ka xajiyo inuu marka hore naftiisa ka xajiyo kadibna qofkuu ka xajinayo uu markaa ka xajiyo axaadiis hadda gabdhii aan soo marnay nin hadduu yahay qofku naag inay ka xajin karto dhibaysan lahayn naag hadduu yahay inuu nin ka xajin karo xaalad noocaas haddii lagu yeesho ama uu dhintay ama uu markaa keri waayey marka saasaa loo baahanya haddii kale haddii adiga matalan xoolo aad leedahay oo aad damacdo in waalidkaaga aad ku hormarisa xajka inaad lacagtii siiso oo aad ugu beddasho ayagu ay baxaan booskaaga taa kuma jirto oo marka la leeyahy waa inuu qofku naftiisa ka xajiyaa waa mar allaala markuu asaga intuu baxaayo xajka markaa samaynaayo qofkaas waa qofka la rabo inuu qofka marka hore naftiisa ka xajiyo ama haddaad lacag ugu deeqdo adoon weli xajin aabbaha aad dhahda qaada soo xaji lagu dhihi maayo maxaa aad marka hore usoo xajin weysay laakiin qofka meesha aadaya ayaa markaa loola jeedaa wa canhu weliba saxaabigii hore qaala wuxuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudba akhriyey rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahi kataba calaykum alxaj xaj buu idinku qorayo idinku waajib yeelay ee xajiya waa markay soo degtay wlilaahi cala annaas xiju man istaaaca ilayhi sabiila faqaama waxaa istaagay alaqrac ibni xaabis nin la yidhaahdo faqaal wuxuu dhahay afii kulli caam yaa rasuul allah ma sanad kasta xajinaynaa sanad kasta maa xajka aadaynaa yaa rasuul allah qaal rasuulku wuxuu dhahay low qultuhaa ha haddaan idin dhihi lahaa lawajaba waa idinku waajibi lahaa waa idinku waajibi lahaa alxaju mara xajku hal mar cimrigaa hal mar buu kugu waajibayaa famaa zaada wixii hal mar ka batana fahuwa tadawuc waa sunna falasho waa iska sunna wixii hal ka bataa laakiin cimrigaaga hal mar buu kugu waajibayaa rawahu lhamsa hayra tirmidi xadiis baa markuu sooay soo degtay walilaahi cala annaasi xiju lbayt markaasuu rasuulku dhahay dadow ilaahay xaj ayuu idinku waajib yeelay soo xajiya ninkan baa istaagoo dhahay ma sanad kastaan xajinaynaa nebigu waa ka aamusay mar labaad buu ku soo celiyey nebigu waa ka aamusay mar saddexaad buu ku soo celiyey nebiguu ka aamusay markaasoo dha intaan idinka tegaya iga taga war dadkii adinka idinka horay waxaa lagu halaagay su'aal fara badan iyo khilaafay nebiyaal ku khilaafayeen haddaan wax idin amro intaad awoodi ka kartaan ka sameeya haddaan wax idinka reebo dhammaanka wada taga buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam shayga amarka ah awooddaadaay ku xihan tahay shayga nahyiga ahna dhammaan baad ka tegaysaa salaad baa lagu amray istaag ma awoodi karti fadhiiso ma awoodi karti seexo khamraa lagaa reebay waa dhadhaminaa ma dhihi kartid dhammaan waa ka tegaysaa bilkulliya saa darteed buu rasuulku dhahay xajku waa almar wixii ka batana waa iska sunna falasho wa aslow xadiiska asalkiisa fii muslim buu ahaaday min xadiii abi hurayra baabulmawaaqiid baanu geli doonaa balse meesha aynoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam